بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الشارح ولما فرغت من ذكر المبني على الفتح ذكرت المبني على الضم ومثلته بقبل وبعد وأشرت أن لهما أربع حالات ولما فرغت مركا كفارقي min dikri lmabniyi kii la binaynayey sheegistiisa marka aan ka faaruqay cala alfatxi fatxa lagu binaynayey dakartu waxa aan sheegay almabniya kii la binaynayey baan sheegay cala dami dame lagu binaynayey wa mahaltu waxaan ku tusaaleeyey uey almabniya cala dami kii damaha lagu binaynayey biqablu biqablu baan ku tusaaleeyey wa bacdu bacdu baan ku tusaaleeyey wa ashartu waxaan ishaaray ana arbaca xaalaatin ana arbacu baan ii qoraya ana arbaca xaalaatin afar xaaladood lahumaa qablu iyo bacdu inay usugnaadeen wuxuu leeyahay sheekhu markaan soo dhameeyey kii fatxaha lagu binaynayey manaranayn si fiican buu usoo qaada dhigay waxaan sheegay bu yihi damaha lagu binaynayey waa wuxuu usocdaa hadda ufiirso halkuu ka warramaya eeg waa halkee waa asalkii weeyaan asalkii weeyaan ile waxaan hore eega u gudagelya waa shara xoogiye kadib waxaan sheegay bu yihi damaha lagu binaynayey waxaanan ku tusaaleeyo on wa ka qablu wa bacdu wa akhwaatihimaa fii luzuumi dami saamuna soo odhan saasaan idhi wa ashartu bu yidhi weliba waan ishaaray inay qablu iyo bacdu leeyihin afar xaaladood u fiirso waan ishaaray bu yidhi laakin ma odhan waan wada sheego manduuq weeyaan kuma odhan laakin waan ishaaru ku yidhi u fiirso oo muxuu ku ishaaray muxuu yidhi sheekhu wa ka qablu wa bacdu wa akhawatima fi luzumi dami e eh, idaa xudifa mudaafu ilayhi wa nuwiya macnaahu halkaa masala manduuqa saddexda kale waa mafhumulmukhaalafa lagaga fahmaya mafhumulmukhaalafo wey mafhumulmukhaalafahana dee naxwo lagagama warrame usuulka lagu barta oo waa maxay markuu yidhi sheekhu idaa xudifa almudaafu ilayhi markuu ina yidhi waa manduuq soo maa wax mafhuum mukhaalafo ah, lam yuxdaf marka aan la goynin kaasi muxuu noqonaya waa mafhuum mukhalafa manduuqaasaynu ka fahnayde waxaa la yidhi idaa xudifa almudaafu ilayhi marka mudaafu ilayhiga la gooyo maxaa mafhuum mukhaalafo u ah lam yuxdaf marka aan la goynin mudaafu ilayhi halkaasi waa hal masalo wnuwiya macnaahu bayna yidhi sooma wanuwiya macnaahuna laba mafhum mukhaalafo laga fahmaya oo waa maxay wanuwiya macnaahu wanuwiya lafduhu lafdigiisa la niyoodo waa la gooyey lakin maxaa la niyooday lafdigiisa waa la niyooday waa mafhum mukhaalaf waxaa kaloo mafhum mukhaalafa walam yunwa shayun ama shayba aan la niyoonin shayba aan la niyoonin macnana lama niyoonin lafdina lama niyoonin marka saddexdaasi waa mafhum mukhaalaf halka masale ee mabniga ah oo keliya ayaa manduuqaat saddexda kale mucrabka aba mafhuum mukhaalafan ku ishaari buu kuleeya sheekhu walamaa faragtu markaan ka faraxasheen ka jeestay min mabniyi kii la bineeyey sheegistiisa cala alfatxi fatxa lagu bineeyey dakartu waxaan sheegay waa jawaabkii lamaade almabniya kii la bineeyey baan sheegay cala dami dame lagu bineeyey wamahaltu waan tusaaleeyey hu mabnigaa damaha lagu bineeyey biqablu baan ku tusaaleeyey wa bacdu baan ku tusaaleeyey wa ashartu waan ishaaray ana arbaca xaalaatin afar xaaladood lahumaa qablu iyo bacdu inay usugnaadeen daahaa arbacada iska celi ama xaalaadkaba ixdaahaa xaaladahaasi midood an yakuna qablu iyo bacdu waa in ay yihiin mudaafayni laba la idaafeeyey lafdan min jihati lafdina laga idaafeeyey fa yucrabaani waa la icraabayaa ayo qablu iyo bacdu nasban ay mansuubayni xaale ay yihiin baa la icraabaya kuwa nasbinayo cala darfiyati darafnimana lagu nasbinayo aw khafdan aw makfuudayni xaale ay yihiin baa la icraabaya kuwa la khafdinayo bimin min lagu khafdinayo taquulu waxaad odhanaysaa ji'tuka niyaho waan kuu imiday qabla zaydin zayd hortii baan kuu imiday wa bacdahu zayd dabadii baan kuu imiday fatansubuhumaa buu yidhi aniga fatansubuhumaa nasaba yansibu ka daraba yadribu shuuratukasra soo maade soo saa idinma qoray fa tansibu waad nasbini adigu humaa qablu iyo bacdu waad nasbin calaa darfiyati darafnima ayaad ku nasbin wa min qablihi caamilkii ah, soo qaadade wa ji'tuka waan kuu imiday min qablihi ay min qabli zaydin zayd hortii baan kuu imiday wa min bacdihi ay wa min bacdi zaydin zayd dabadii baan kuu imiday fatakfidu waad khafdin adigu humaa qablu iyo bacdu ayaad khafdin bimin min baanad ku khafdin wuxuu leeyahay afartaa xaaladood ee qabl iyo badu ay leeyihiin halkan baad iskaga reebaysaa qablu iyo bacdu dambe kaama daba imanaysa marka afartii xaaladood lahan ba caawa lagu siinaya ku daba socon mayso in layn xaaladood ta koobaad waa inay mudaafe yihiin bu kuyihi lafdi ahaan baaba laga idaafey mudaafileygu u joogaaba de ila ina mudaaf ima isla garanay daafay laazimaan wixii loo idaafeyn jiray awal hore go-naan jira ahaa baa joogaba waa malfuuda waa lagu dhawaaqaya wuu ku daba dhegan yahay marka wuxuu kuleeyahy sheekhu waa mucrab waa la icraabaya la icraabayana laba mid kama baxdo laba he mid kama baxdo ko inuu mansuub yahay oo maxaa lagu nasbinaya darafnimo ama darfu zamaan bay noqonta ama darfu makaan kolba waxa loo daafaya la iyo in la khafdiyo maxaana lagu khafdiyaa min keliya bes saw xuruufta xuruufu jirku imisa so koob iyo labaatanman koob iyo labaatankii min keliya ayaa ka khafdin karta wax kale ma khafdiyaan she wax kale he ma khafdiyaan limaada likulli adaatin ittafaqa camaluhuna laabuda lahaa min ummin walikulli ummin lahaa khasaais adaad kastoo camalkoogu isku mid yahay inay hooyo yeeshaan waa lagama maarmaan hooyada ay leeyihiinna khasaa'isu gaaray leedahay wax iyada khuseeyada waxa khuseeya waa maxay maanta xuruufujarka minba hooyo we waxay gaar ku tahay qabli iyo bacdu soo saxiix maasha qabli iyo bacdu bay he gaar ku tahay sheekha la idhahdo arradi wuxuu odhanayaa minta gashay duruufta hayru mutasarifada bimacnaa fi weeyaan bedankeegu buu odhanaya oo tusaalean korkaad leeda ji'tu min qablika wa min bacdika waa bimacnaa fi weeyaan mintaas wa min baynina wa baynika xijaab mintaas waa bimacnaa fi wey laakiin markaad leedahay tusaale ahaan ji'tu min cindika ama wahablii min ladunka oo kale markaad leedahay mintaasi waa mintii ibtidaayad bay noqonaysaa ibtidaay noqonaysaa ibnu maagina wuxuu leeyahay minta qabligi bacdu gasha waaba zaaid u leyahy sw rabbina wuxuu leeyahy mayane waa bimacnaa fi ibnu maaligna muxuu leyahy mayne waaba zaaid u leeyahy masle fanaynta markaa u fiirso mudaafi ilayhigii haddii uu joogo qablu iyo bacdu waa mucrabo waa la icraabaya icraabtooduna laba mid bay noqon in la nasbiyo darafnimo lagu nasbiyo in la khafdiyo oo min lagu khafdiyo almayna basiran culimo sababtu waa maxay marka sababtu waxa weeyi liana alidaafata min khasaa'is asma awal hore mebni bay ahay mebni markuu shaygu yaana muxuu shabahaya xaraf buu shabahaya de waa maxay waa min khasaa'is asma sidaa aawadeed bay mucrabu noqdeen maisla inta tusaalayaasha eego qaala allahu allah wuxuu yidhi qaala waxa uu yidhi allahu alle wuxuu yidhi tacaala allah sareeye kadabat waa ay beenisay qablahum ay qabla kufaari maka maka kufaarteedii ka hor qawmu nuuxin nuux qoomkiisiibaa beeniyey mafcuulkiibaa go-ane nuuxan nuux bay beeniyeen nebi nuux bay he beeniyeen dee kadabat waad ka garanaysin icraabkeega qawm waa faacilkiiya sooma nuuxna waa mudaafire qablaynu uga socnay maxalushaadku waa qabla qabla waa daraf waana la nisbiyey sababtu waa maxay waa la idaafeeyey mudaaf ilaygaagna waa huma wuu jooga waa mucrab marka de fabiyi xadiiin bacd allahi wa aayaatihi yuminuun fabiyi xadiiin warkii kee bacd allahi ay bacda xadiid illahi warka ilaahay dabadi wa aayaatihi ay wa bacda aayaatillahi aayadaha ilaahay dabadi yuminuuna ay rumaynayaan halkaas jaariy majruur ku tacalluqaya ila bacda xarfu jare ayina waa ismu istifhaam ay mudaaf xadiidna mudaaf ilay soo ma maxalu shaahidkeenu laakin waa maxay waa bacdallahi wey waa la nasbiyey darafnimaana lagu nasbiyey darafnimo he ayaa lagu nasbiyey aye sababta loogu nasbinaya ila waa muqrabe waa maxay waa la idaafeeyey mudaaf ilayhina waa allahi wuu joogaabade mayna basidayn wa qaala waxau ihi allahu alla wuxuu yihi tacaala allah sarreeye alam yati miyayna soo gaadhin him ayaga naba ladiina kuwii warkoogu miyaanu soo gaadhin min qablihim ayaga hortood ku sugnaaday min qablihim ay khalow min qablihim ayaga hortood tegey warkoogu miyaanu soo gaadhin waa soo gaadhe waa amsatulistifhaam inkaariyo wey ya lamtili waa xarfunafyi yati waa ficlu shardigiio xarfu cilihii baa la gooyey himtuna waa mafcuulkii naba waa faacilkii maynantan iska basidayn aladiinana mayna mudaaf ilayhan sheekh ya min qablihim maxalu shaahidkeena waa maxay min qablihim wey qablihim waa mucrab waa la khafdiyo min baa lagu khafdiyey waanaad arkaysaan sababtu waa maxay waa mudaaf mudaaf ilayhigina waa him oo waa jooga wa qaala allahu allah wuxuu yidhi tacaala allah sarreeye min bacdi ma ahlakna alquruuna alula walaqad aataynaa muuse alkitaaba min bacdi ma ahlakna alquruuna alula dhab ahaan waan siinay nebi muuse kitaabkii min bacdi ma ahlakna ay min bacdi ihlaakina halaaga yaga dabadii baan siinay alquruuna ummado aan halaagnay quruunta alula ee hore ya maadaasaa maanta amaadii masteriyada ahayd wax dhalaalinaysay ahlakna waa ficil yo faacil alquruuna waa mafcuulkeygii alulaana waa iska nacti soo ila raama waskaas waskaba sidood garanaysaan maxalushaadkeena uga soconaa marka waa maxay waa bacdi min baa lagu khafdiyay sababtu waa maxay waxaa loo idaafeeyey oo loo idaafaynayaa masterka laga soo xarirayo ahlagna oo ma ay xarirayso de ma ay xarirayso marka halkaa maxaynu haynaa hal xaalo halkaa xaalood waa maxay waa mucrab mucrabnimadeeduna waa maxay nasban cala dharfiya wakhafdan bimin wakhafdan bimin mudaaf ilayhii baa joogana xaalada ku dhega alxaalatu xaalada xaalada athaaniyatu ee labaad an yuxdafa in la xadfa weeye masderka laga soo xarirayo he ayaa khabarkiida soo ma an yuxdafa ay xadfumudaaf ileyh buu noqon de an yuxdafa in la xadfo almudaaf ileyh mudaaf ilayhigi in la yun oo wayun waa la niyoodo hubuutu lafdihi mudaaf ilayhiga lafdigiisa sugnaashihiisana la niyoodo u fiirso mudaaf ilayhigii waa la xadfaya laakin maxaa la niyoonaya lafdigiisii inuu jooga la niyoonaya saxiix fayucrabaani قبل iyo bacdu waa la icraabi alcraaba baa la icraabi icraabka almadkuura la sheegay icraabka lasoo sheegay waa maxay nasban cala darfiya aw khafdan bimin taas baa la icraabi walaa yunawanaani la tanwiinin maayo liniyati lidaafati idaafa la niyooday darteed baanan loo tanwiininayn misle fahnaynta xaaladana waa maxay waa xaaladii labaad mudaaf ilaygii sheekhe waa la gooyo waa la lafdigiisii baa la niyoonaya isagoo sugan oo kalea laga soo qaadaya la niyoonaya markaa dee la tanwiinin maayo sababta aan loo tanwiininayn waa mahay liana almanwiya waa qaacido liana almanwiya kalmawjuudi manwiga la niyoonaya wuxuu ka dhigan yahay sidii mid jooga oo kale maadaama uu ka dhigan manwiga la niyoonaya sidii mid jooga oo kale dee la maayo lahe tanwiinin maayo la tanwiinin maayo waka wadalika ka qawlihi alxaalatu thaaniyatu xaalada labaad an yuxdafa in la xadfo weeyi almudaafu ilayhi mudaafu ilayhiga waa in la xadfo oo wayun waa la niyoodo hubuutu lafdihi mudaafu ilayhiga lafdigiisa sugnaanshiisa la niyoodo fa yucrabaani naa'ibu facilkuyuu noqonaya qabl iyo bacdu waa la icraabi alicraaba baa la icraabi icraabta almadfuuca lasoo sheegay oo ah nasban cala darfiya aw khafdan bimin walaa yunawanaani qabl iyo bacdu la tanwiinin maayo liniyati idaafati idaafa la niyoodo darteed liniyati idaafati idaafo niyada darteed baanan he loo tanwiinin waayo liana almabniya liana almanwiya kalmawjuudi wadalika wadalika kaasi wadalika keede wadalika ay xadfu lmudaafi ilayhi waniyatu lafdihi minasaa noqonin wadalika kaakee xadfu lmudaafi ilayhi mudaafi ilayhigii oo la gooyey iyo waniyatu lafdihi lafdigiisi oo la niyooday ka qawlihi ee ka qawli shaacir shaacirka qawlkiisa kale ayuu ahaaday wa min qabli naada kulu mawlan qaraabatan famaa caطafat mawlan calayhi alcawaaifu wa min qabli naada kulu mawlan qaraabatan famaa caطafat mawlan calayhi alcawaaifu waa baxru tawiil wanaadaa waa dhawaaqay kullu mawlan in adeer kasta qaraabatan qaraabo ayuu u dhawaaqay min qabli intaa ka hor famaa caطafat umay dhimirin mawlan inadeer umay dhimirin alayhi in adeerka dushiisa umay dhimrin alcawaaifu kuwii wax dhimrinayy umay dhimirsanaanin bu wax dhimrinayey umay dhimirsanaanin lafdu lmawla labaatan macnuu ku yimaada luga alcarabiya eh, laakin hadda waxaa looga jeeda ibnulcam inadeer baa looga jeeda hadda baydkana sina khusaysa inadeer baa looga jeeda inadeer ayaa looga jeeda wuxuu leeyahay inadeer kasta wuxuu u dhawaaqay qaraabadiisii sababta ugu dhawaaqina waa maxay si ay ugu kaalmeeyaan waxa uu ku guda jiro oo murugo iyo dhib ku soo dhacday iyo waxaasi waxaasya ah. fama ajaabu liducaa'ihi yeedhmadii uu u yeedhay ee ii kaalmeeya u lahaa ilma adeerayaal he kamay ajiibin buu leeyay kamay ajiibin ha kamay he ajiibin wa min qabli wowga qaado wanaadaa waa dhawaaqay kullu waa faacilkii naadaa wanaadaa waa dhawaaqay kullu mawlan waa loo idaafeeye soo ma aragtid waa faacilkii qaraabatanna waa mafcuul wey awjuh kaloo icraabayna jiraan haye min qabli inaadaada iskaga tacaluji famad fad waa xarfu cadaf maaduna de waa naafiye wey caafat faacilkeegi waa alcawaaifuda dambe wey mawlana waa mafcuulkeegi alayhi jari majruurka caafat iskaga tacaluji qaar waxay leeyihiin mayane mawlan waxa laga bedelaya alayhi baa laga bedelaya bay alayhi ba laga bedelaya damirka ku jira alayhi damiirka ku jira ayaa ah mubdelu minhu mawlana waa bedelkii bedelkii baa kasoo warmay mubdelu minhugi waa naadir qaarna waxa lama mawlan waa xaalo saaxibulxaalkiina waa calayhi damiirkaasi oo xadfujar lagu jiray saaxibulxaalkiiba waxaa ka soo hormaray xaaladii taasina waa iska daciif wey marka waxa fiican maadaama masaaishaasi masale khilaafiya ayihiin bayna nuxaad saaxibulxaalka muu ka soo horayn karaa xaalku bedelku ma kasoo hormari karaa mubda maadaama masale khilaafiya bayna naxwiyiin ay yihiin fiican waa inaanu ka dhigno mawlan mafcuul bi inaynu dhigno saxiix walala wanaadaa waa dhawaaqay kullu mawlan in kasta qaraabatan qaraabo ayuu u dhawaaqay min qabli ay min qabli dalika intaa ka hor shaacirkan hada beytka samaynaya naaziladu inta ayna ku degin ka bu in adeer kastaaba in adeerki u yeedhay wi famaa umay dhimir sanaanin oo umay dhimrin mawlan in adeer umay dhimrin calayhi in adeerka dushiisa umay dhimrin alcawaatifu kuwii dhimrinay bimacnaa dadkii uu baaqday uu lahaa dhibta ila wadaagsada may ajiibin buu leeyahay yeedhmadiisii maxalushaahidkana maad garanaysaan qabli min baa lagu khaftiyey sababtu waa maxay mudaaf ilayhigii baa la xadfay laakin wanuwiya lafduhu maxaa la niyooday lafdigiisii baa la niyooday lafdigiisii baa he la niyooday ariwaayatu werintu haabitatun waxay ku sugnaatay bikhafdi qabli qabli oo la khafdiyo bigayri tanwiinin tanwiin la-aana lagu khafdiyo maxaad ohanaysaa min qabli min qablin ha odhan min qabli un baad odhanaysaa ey wa min qabli dalika waka saasuu noqonaya wa min qabli dalika intaa ka hor saasuu noqon faxadafa dalika faxadafa waa xadfay huwa shaacirku dhalika faxadafa waa xadfay huwa shaacirku dhalika dhalika buu xadfay dhe u fiirso faxadafa wuu xadfay dhalika kaasuu xadfay odhan laqmadoo gama keede ku xadfay og dhalikada lafteeda la xadfay faxadafa waa xadfay huwa shaacirku dhalika dhalika buu xadfay min alafdi lafdiguna ka xadfay waqadara waa qadaray huwa shaacirku hu dalika buu qadaray haabitan xaalo iyo dalika mid sugan muxuu ka soo qaaday isagii oo sugan oo kale u kasoo qaaday waayo liana almanwiya kalmawjuudi soo maa isagoo sugan oo kale u kasoo qaaday iska ilaaliya alka faxadafa waa xadfay huwa shaacirku dalika dalika buu xadfay min alafdi lafdiga ayuuna ka xadfay waqadara waa qadaray huwa shaacirku dalika buu qadaray haabitan xaalo uu yahay mid sugan buuna ku qadaray qadarahu mafcuulkiian ka xaalan waqara waa akriyay aljaxdariyu jaxdari sheekha la dhahday wuxuu akriyey wlcuqayliyu iyo cuqayli wuxuu akriyey lilaahi almru min qabli wa min bacdi bay akhriyeen lilaahi ilaahay buu u sugnaaday alamru amarku min qabli halabada ka hor wa min bacdi iyo halabada dabadeedba arrin oo dhan allah iskale bilkafdi khafda ayuu ku akriyey khafdahaasoo biayri tanwiinin ama bilkafdi khafda ayuu ku akriyey biayri tanwiinin tanwiin aanteedna la tanwiin la-aanteedna he la khafdiyo oo aan la odhan min qablin wa min bacdin aan la odhan ey wa min qablilghalabi buu ilaahay amarku u adkaanshaha ka iyo wa min bacdihi ey wa min bacdi lghalabi adkaanshaha dabadi fa fa xudifa mise faxadafa ugu qora saasaa fiican faxadafa hadday qaar qorayaan de waxa fiicnaan lahayd maadaamay laba qaari yihiin ila jaxdar iyo cuqayli weeyaane faxadafa bay noqon lahayd soo ma markaa faxudifa iska weeyaan faxudifa almudaaf ileyh mudaaf ilayhigii baa la xadfay ahaa alhalad waqudira waa la qadaray ay huwa waqudira waa la qadaray wujuuduhu ay wujuud mudaaf ileyh mudaaf ilayhiga jiritaankiisii baa la qadarayba oo waxa laga soo qaaday isagoo jooga oo kale xaaladaasna waa xaaladii labaad ee ay noqonaysay qabli iyo bacdu he mucrab ay noqonayeen waa maxay xaaladaasina in mudaaf ilayhigii lafdi ahaan laga gooyo laakin lafdigiisi la niyoodo baytushaacirkaas ka xifdida saxiix walala taa horena aayadahaas waa isfa qur-aanka alxaalatu xaalada xaalada athaalitatu ee saddexaad an yuqdacaa waa in laga gooyo qablu iyo bacdu can ilidaafati idaafada waa in laga gooyo lafdan ay min jihati lafdi xagga lafdi ahaan waa in laga gooyo muxuu guuraya macnan mu wada raacinayaan gebi wa macnan iyo xagga macnaha labadaba waa in laga gooyo oo walaayun waa la niyoon maayo almudaaf ilayhi mudaaf ilayhi la niyoon maayo muxuu qareedi ma raacinaya miya saasa fiican an yuqdaca waa in laga gooyo waayo walaa yumin mudaaf iley de lama baahnaba marka an yuqdaca waa in la gooyo qabli iyo bacdi waa in laga gooyo can ilidaafati idaafadii waa in laga gooyo lafdana min jihati lafdi xagga lafdiga waa in laga gooyo oo walaayun waa aan la niyoonin almudaaf ilayhi mudaaf ilayhigina aan la niyoonin lafdi ahaan iyo macna ahaanba aan loo niyoonin de saxiix lafdi ahaan iyo macna ahaanba aan loo niyoonin fa yucrabaani waa la icraabaya qablu iyo bacdu aydan in badan baan soo maqnay kitaabkii mulxaimkuso marjina soma aydan waa maxay idtu aydan caamilkiisu waa sida idtu noqday aydan noqosho noqday alcraaba baa la icraabaya icraabka almadkuura la sheegay oo ah nasbun nasban cala dharfiya wakhafdan bimin laakin waxbay la dheeryihin iminka u fiirso walaakinahumaa qablu iyo bacdu yunawanaani waa la tanwiininayaa liannahumaa qablu iyo bacdu xiina idin baaawayna haysateen xiinadi so kamayna soo warada maxay jumladaas naad ka noqon jirta an jumlatin aw an jumalin soomaan waka waxaa la doonaya muaabao in qawaaida ku dabaqdid baa la doonaya lanahumaa qablu iyo bacdu xiina idin ay xiina id yuqطacaa can ilidaafati lafdan walaa yunwa lmudaafu ilayhi ma intaas hore lagugu soo sheego dib ugu celinaysa waana laba jumla dee soo ma lnahumaa qabl iyo bacdu xiinaidin ay xiinaid yuqdaca can idaafati lafdan marka idaafada laga jaro oo walaa yumla mudaafiri mudaafileyga aan la niyoonin twin weeyaan twin mesh inoo taale ismaani laba ismi weeyi labada ismiyo tamaani dhamaystiran labada ismiyo kasaayir asmaai asmaadii kale soo hadhay oo kale ah asmaadii annakiraati nakiraadka ah waaba ismi dhamaystiran ismi dhamaystiranna maxaa ka dhigaya tanwiintan baa ismiga dhamaytiraysata tanwiintan baa he dhamaystiraysa asmaada nakiraduna lamid yahay muxuu uleeyahay ismiga hadii uu calam yahay al hadii u wato dee lama tanwiiniyo hadii uu hadii u maalansarif yahayna dee lamama tanwiiniyo sooma marka maxay ku badan tahay tanwiintu ya nakiraadkay ku badan tahay sooma fataqulu waxaad odhanaysaa jituka waan ku imiday qablan horaysaan ku imiday wabacdan dambaysaan ku imiday wa min qablin wajituka waan ku imiday min qablin horaysaan ku imiday wa min bacdin dambaysana waan ah, ku imiday saas baad odhanaysaa bu ku leeyay qablan mudaafki maxaa go-an mudaaf ilayhi wuu ka goan yahay meesha lafdan walaa macnan looma niyoonayo iska tawini marka dambe ila waa ismi waxba kama maqne ila markii aan la tatawiniyo waxba ka maqnaaye mudaaf ilayhi baa maqnaay wa la susugi imika waxba kama maqno waa ismi dhamaystiran oo kale waxba uma baahno ila tawinta dhamaystiraysa qablan bacdan aayar iska dhasha saxiix wala la qablan iyo bacd wuxuu kugu tusaaleeyey iyagoo darafnimo lagu nisbiyey min bacdin iyo min qablina muxuu ku tusaaleeyey iyagoo la khafdiyey de maana basidan qaala shaaciru shaacirkii wuxuu yidhi fasaaqa liya sharaabu wakuntu qablan akaadu akaasu bilmaai lfuraati waa baxrulwaafir fasaaqa waxa ii wadmay bu yidhi fasaaqa waxa ii fududaaday liya aniga waxa ii fududaaday bu yidhi asharaabu sharaabkii baa ii fududaaday walxaal buu sharaabku ii fududaaday kuntu an ahaa qablan horayso akaadu mid ku dhowaada akasu inaan ku saxdan ku margado bilmaai biyaha inaan ku margado biyaha alfuraati macaan biyaha macaan baan markii hore cunaha i dhaafin bu yidhi imikana sharaab o dhan waan wuxuu ka wadaa waxa weeyaan waa shucaradii juhalada ahayd weeyaano cid baa laga dilay kadib wuxuu leeyahay ciddii layga dilay intaanan u aar gudin ciddii sharaaf biyana way iga dhaadhici waayeen buuri laakiin maalintii aanu aar guday buu ciddii ciddaa naga dishay aan dilnay wax kasta ay macaanada bu sharaabki waan dhaadhiciyey sharaabkii he cunaha wii dhaafay buuri fasaaqa waa bimacnaa sahulo weeyaan way ii fududaaday wey wuu ii fududaaday wey liya jaariya majruurka saaqe iskaga tacalluji asharaabu waa faacilkii weyde walxaal wowdu waa waawlxaaliya wey walaal kuntu an ahaa qablan horayso qablan bu maalushaahidkeenu yahay qablan waa mansuubo darafnimaa lagu nasbiyey mudaaf ilayhigii waa la xadfay lafdan walaa macnan mina looma niyon waa ismi dhamaystiran bade weyaan waa ismi dhamaystiran wey alfuraati waa biyaha macaan kutubta qaarkood waxay qorayaan bilmaail xamiimi bay qaar qoraan bilmaail xamiimi xamiimi haddii aad aragtidna macaanna wuu eh, kulaylna wuu noqdaa qabowna wuu noqdaa waa min asmaa abadi bilmaail xamiimi haddii ad wuxuu yidhi fasaaqa waxa wadmay ama waxa ii fududaaday liya aniga waxa ii fududaaday asharaabu cabitaankii walxaal buu cabitaanku ii fududaaday kuntu an anigu qablan horayso akaadu mid ku dhow akasu inan ku mergado anigu bilmaai biyo inaan ku mergado on ku saxdo biyaha alfuraati macan maal sheekina waan shegno waa qablan wa qara'a wuxuu akhriyey bacduhum quraada barhkood waxay akhriyeen lilaahi ilaahay ayuu u sugnaaday alamru amarku min qablin horayso wa min bacdin dambayso bilkafdi khafda ayuu ku akhriyey wa tanwiin iyo tanwiin buu ku akhriyey tanwiin oo la dhaha lilahi amru min qablan wa min bacdin jaxdiye iyo cuqeliye maxay akhriyeen lilaahi almru min qabli wa min bacdi sabcaduna iyagu maxay akhriyeen iyada waa qiradii saxdahayd oo lilahi almru min qablu wa imise xaalaynu haynaa saddex saddexdaba waa maxay mucrab icraabtoodana waa laba midu nasban calaa darfiya khafdan bimin xaaladda koowaad waa maxay in mudaaf ilayhigiiba uu joogo xaalada labaadna waa maxay mudaaf ilayhigii inuu maqan yahay lakin lafdi ahaan loo niyoodo xaalada saddexaadna waa maxay waaba ismi dhamaystiran mudaaf ilayhi waa la gooyo waa la tanwiiniyo waa ismi dhamaystiranba masle fahni maxaa laaban xaaladeed weligeed ba taqaaniin soomaade ee mabniga ahaan jirta alxaalatu xaalada araabicatu ee afraad an yuxdafa waa in la xadfo almudaafu ilayhi mudaafu ilayhiga waa in la xadfo oo wayun waa la niyoodo macnaahu mudaafu ilayhiga macnihiisa duuna lafdihi mudaafu ilayhiga lafdigiisa se aan la niyoonin muxuu ku yidhi wuxuu leeyahay xaalada afraad mudaafu ilayhiga daaqada ka saar macnihiisana niyo macnaha niyo lafdiga laakin he ha niyoonin xaaladaasi wuxuu ku yidhi fa yubnayaani inta hore o dhan muxuu ku lahaa fa yucrabaani soo kuma lahayn uu bedelo soo waa mebni fa yubnayaani binaynaya ayo qablu iyo bacdu iyo dawalaalaheed xiina idin xiina idin xiinadi waad ka dheregsan tahay xiina idin xiina id yuxdafu lmudaafu ilayhi wayunma macnaahu duna lafsihi intan ma dib loogu celiyaasha wax adag baad moosin jumlada aad dib loogu celinaya wax kale maayl fa yubnayaani waa la binaynaya qablu iyo bacdu xiina idin ay xiina id yuxdafu lmudaafiliin mudaafiliinka marka la xadfo oo wayunwa macnaahu macnihiisa la niyoodo duuna lafdihi lafdigiisa aan la niyoodin duunadan lafdeeda u fiirsada duunadan waxay lamid tahay qablu iyo moogta duunadan waxay lamid tahay qablu iyo lamid tahay iminka waa maxay waa mansuubun cala dharfiya dharfnimaa lagu nisbiyey limaada duuna lafdihi mudaafilihigeygi waa joogaade waa la idaafiye mudaafilihigi waa jooga duuna lafdihi iska ilaali waa yahay cala dami dama wadalika tusaalka qira'ati sabcati toddobada qiradooda iyo akhrintooda wey ay akhriyeen lilahi اlmru min qablu wa min bacdu mudaaf ilayhigii baa la siihaan u goon macnaahaana waa la niyooday xaaladaasi mabni weey mayna basidayn xaaladaasi he mabni weeyi sheekh aayaddaas mad iyadana uxiftiyasa ta hadda horey nuusoo naqana inta wa qawlii odhahdayda aan ku idhi wa akhawaatihimaa kuwa lamidka ee walaalaha u ah qablu iyo bacdu aradtu waxaan aradtu waxaan ula jeeday bihi qawlka asmaa aljihaati asmaauljihaadkaan ula jeeday ya jihaadka asiti lixda ah jihaadka he asiti lixda ah asmaadaa ka sifaynay limaada asmaad way fara badan tahay asmaadu maaha lix keliya laakin jihooyinkaa lixa say lix ku yihiin hore hore iyo dib kor iyo hoos midig iyo bidix mana jihooyinka intaasunayn jihooyinku waa lixda laakin marka asit iska ilaali asmaada ka sifayn asit cadfubayan waad ka dhigi kartaa bedr waad ka dhigi kartaa natu waad ka dhigi kartaa lakin jihadka intaba uga dhig wa qawli odhaahdayda aan ku idhi wa akhawaatihima aan ku idhi aradtu waxaan ula jeeday bihi qawlka asmaa aljihaati baan ula jeeday jihaadka asiti lixda ah wa awala baan ula jeeday awala iska ilaali saade wa awala baan ula jeeday ilaa asmaada ayaad ku adfaysaay wa duuna baan ula jeeday iminku maynaan hadalhayn wa duuna baan ula jeeday iyo wa naxwahuna kuwa kuwa lamidkaa ya sida callu iyo xasbu iyo kuwa yawgaasoo kalaa lamida bu leeyahy shaara hoose u kasii awalu ilaa laba isticmaal bay leedahay qaar waxay leeyihin waa sifa o waa afcalu tafdiil xukunka afcalu tafdiilkaa la siinaya oo xukunka afcalutafdilka waa maxay sarfigii waa laga mancinaya maxaa u diidaya wasfi maca wasnu ficila taniis taw taniis maayo mina la maayo mid labaadna way leedaho masruuf baa laga dhigay ismi munsarifaa laga dhigayaaba ismihe munsarifa ayaa laga dhigaya qaarna waxana mayane wuxuu noqdaaba daraf buu noqdaaba daraf awel saddexdaa isticmaal bi luqa alcarabiya ku leedahay saddexdaa isticmaal ayay ku leedahay qaala shaaciru shaacirkii wuxuu yidhi lacamruka adri wa inii laawjalu calaa ayina taati lmaniyatu awalu lacamruka ma adri wa inii laawjalu calaa ayina tacdu lmaniyatu awalu waxaa ka horeeyey idaa anta lam tunsif akhaakaa wajadtahu calaa taarafi lhijraan in kaana yacqilu wayarkaabu xadda sayfi min an tudiimahu idaa lam yakun can shaafrati sayfi masxalu lacamruka ma adri wainii laawjalu calaa inaa tacduu lmaniyaatu walu wuxuu leya waxa iskale nin la odhan jiray macnu ibni aws waa baxru tawiile wuxuu qabay nin ay saaxiibayiin buu walaashii qabay kadibna gabadhii buu furay kadibna ninkii ay saaxiibada ahayn u dhaartay inaanu la hadalba ya laba hadli maayu mar hadduu hawshaa sameeyey ya nin loo dhawaado maha bu yidhi kadibna ninkii macnu ibnu aws qasiido dheer buu tiriyey oo inuu soo dabco uu kaga dalbayo waxaana u horreeyo wuxuu yidhi idaa lam tunsif haddii aanad cadaalad samayn buu yidhi anta adigu haddii aanad cadaalad samayn idaa lam tunsif anta adigu haddii aanad cadaalad samayn lam tunsif anad cadaalad samayn akhaaka walaalka haddii aanad u cadaalad samayn onad eeginba isaga iyo walaashaa unad eegtid wajadta waxaad ka ogaan buu yidhi hu walaalka calaa arafi lhijraani ya hijrood dhinacii iyo darifkii baad ka ogaan bu yidhi laakin waa xilima waa in kaana yacqilubade hadduu caqli leeyu wax kala garanayo wuu kaa tegi bu yidhi wayarkabu wuxuu fuuli buu yidhi xadda sayfi seefta afkeeguu fuuli bu yidhi min an tudiimahu min ajli an tudiimahu inaad dulmiday darteed buuna seefuy seefu kuusoo qaaday xillima idaa lam yakun marka aanu ahayn masxalu fogaansho can shafrati sayfi seefta afkeega looga fogaada markaasuu yihi lacamruka lacamruka baaqi noqoshadaada ayay qasamii dhaartaydu ahaataye maa adrii anuu ma garanayo buu yidhi wal xaal baanan garanayn inii anigu la awjalu aan cabsanayo calaa ayina keena tacduu ay ku soo boodayso almaniyatu geeridu ay ku soo boodayso awaba horaanba waaran insisaamaxnu leeyahay midkan hor dhiman garan geeriduna wayna saarantay yanaan cadho ku kala maqnaanayne walaan insisaamaxnu leeyahy maaragta amruka waxaa in baqa laisku fasira iska fiican eh, dhaarte eh, maadaama ay qasam tahay ku dhaartay dee laguma dhaaran kara waad garanaysaa culimada qaarin waxay ma aynu idhaahno lacamruka cimri siintaada yaa wax cimri siiya dee ilaahay awalam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakar lacamruka cimri siintaada ayay qasamii dhaartaydu ahaataye haddaad lacamru ka aragtin khabarkeygu waa waajibulxadar soo kamaynan dharagsanin minta lacamruka cimrisiintaada ayay qasamii dhaartaydu ahaataye maa adrii ma garanayo buu yihi anigu walxaal baanan garanayn inii anigu la awjalu anbaqayo anigu awjalu culimada qaarkood waxay leeyihiin waa afcalu tafdiilba qaarna waa waa ficil mudaaric calaa ayinaa keena tacduu maynii qoraya ta'tii baan qoraya calaa ayinaa keena tacduu ay ku soo boodayso almaniyatu geeridu ay ku soo boodayso awalu marka horeba qaarkoodna waxay qorayaan taqduu oo qoyna calaa ayinaa keena taqduu ay kusoo kala hayso almaniyatu geeridu awalu marka horeba maxalu shaahidkeena u noqdo oo oh, waa awalida weeyaan awalu wey waayo awlu waa bineeyo dan ku bineeyey sababtu damada ugu bineeyena waa maxay mudaaf ilayhigiibaa go-an macnihiisana waa niyooday misle fanaynta qabligiyo bacd way lamidta xaaladan u dambaysa laga sheekeynayay ayay lamid yihiin mudaaf ilayhiibaa la gooyey macna ahaana waa hee loo niyooday wa qaala aakharu kii kale waxau yihi idaa ana lam umaan calayka walam yakun liqaawuka ila min waraau waraau idaa ana buu yidhi idaa ana ana anadan ficilkii ku camal falayay uu go idaa lam uuman haddii aan laygu kaa aaminin buu yidhi ana aniga haddii aan laygu kaa aaminin lam uuman aan laygu kaa aaminin aniga calayka adiga dushaada oo walam yakun aanu ahayn liqaa'uka la kulankaagu ilaa min waraau waraau gadaal gadaal mooye dee falaa khayra fii suxbatika saaxiibtinimadana wanaagba kuma jira wey laba nin baa saaxiibaayo mid waxil qabtay ya dee maayarku sidiisii ahaanaya ya boqol wada garab yaacay soo maha waadiyeyaala wuxuu leeyahay haddii aan nafta laygu kaa aaminin oo layga kaa baqay iska dhaafa inaynu kulanaana ay noqotay gadaal gadaal aan dad kuusoo maraya de de falaa khayra fi suxbatika inaynu saaxiib u ahaano sidii hore ugu wada soconno de wax khayri wax wanaago ku jira ma jirto bu leey maxalu shaahidkeenu waa maxay min waraa waraa waa jiro min baa ku jirta de in khafdiyaad soo maa waa la sababtu waa maxay qablubay lamid tahay oo mudaafi ilayhigii baa la gooyey macnihiina waa niyooday waraawada dambana waa ta'kiid oo tawrun bay aan uuman iska ilaali uuman waa ficil mudaaric oo majhuul loo bineeyde soo ma u fiirsada qaacidada qaata hadii laba hamse ay kulmaan awalulkelima ay ku kulmaan labada hamse awalulkelima ku kulmay ibnu maaligga baabulibdaal kaga sheekeeya labada hamse awalka ku kulmay ta labaad ay reeban tahay taa labaadee reeban waxa loo bedelaa xarakada hore wax la jinsiya xarakada hore wax la jinsiya hadday xarakada hore godaal tahay maxaa u jinsiya waa uuman waa tala keenay hadday xarakada hore ya tahay maal hadday xarakada hore kasra tahay maxala jinsiya ya iman waa talayidide hadday xarakada hore alif e, fatxa tahay maxala jinsiya alif amana waa talayidide mana basidayn sidaa ula socdo marka idaa lam uman haddii aan laygu kaa aaminin ana aniga haddii aan laygu kaa aaminin lam uman aan laygu kaa aaminin calayka adiga dushaada oo layga ka baqayaba oo walam yakun aanu ahayn liqaauka la kulankaaguna ilaa min waraau waraau gadaal gadaal mooye wax kale aanu ahayn dee falaa khayra fii suxbatika suxbadaada wax khayr oo wanaago ku jiraa nama jira bu intan baa inoo hadhay mabnigii ismiga inooga hadha laqmaynana walamaa faragtu markaan ka faraxashay min dikri mabniyi kii la bineeyey sheegistiisa cala dami dame lagu bineeyey dakartu waxaan sheegay almabniya kii la bineeyey cala sukuuni sukuunka lagu bineeyey wamahaltu waan tusaaleeyey lahu mabnigaa sukuunka lagu bineeyey biman baan ku tusaaleeyey wa kan baan ku tusaaleeyey taquulu waxaad odhanaysaa jaanii waxa i soo gaadhay manay aladii kiibaa i soo gaadhay qaama kacay huwa ladiigu waraaytu waxaan arkay manay aladii kiibaan arkay qaama istaagay huwa ladiigu wamaratu waxaan soo maray biman biman biman ladiigii baan soo maray qaama istaagay ay huwa ladiigu fatajidu waxaad ku ogaani man man waxaad ku ogaani mulaasimatan mid laazimaysa inay tahay ku ogaani lisukuni sukuun laazimaysa fi laxwaali axwaasha dhexdeeda la sukuuniyo axwaasha athalaatati saddexda ah rafcan wanasfan wajaran ah wuxuu leeyahay kii damaa lagu bininaye markaan dhameeyey kii sukuunka lagu binanayaan kuxigsiiye mayna runayn muxuuna yidhi waman wa kam ah, waman wa kam eh, fi luzumi sukuuni susayna ma ohan jiri wahuwa aslulbinaai muna saa kuso dhamen marka migeerasa intiibuu ka daba socdaa intiibuu he daba socdaa waxaan ku tusaale ku yidhi man iyo kan maxaad odhanaysaa jaaanii waxay soo gaadheen man mantani marka waa maxay waa faacil haddana waa mabniyun ala sukun fi maal raf mina mabni ansha qaama u fiirso man ama mawsuulay noqon ama istifaamiyay noqon ama shardiyay noqon kii kale muxua ama nakiro mawsuufay noqon de soo ma mid kamid ay hadday haddaba mawsuulo noqoto jumlada dambe maxay kaa noqon sila laa maxala lahaa min aliraab hadday nakira mawsuufa noqoto jumlada dambe maxay noqon dee sifadii bay noqon maxalka ku yeelana mayna intaasun hayn marka manta hore waa faacil manka dambena waa mafcuul manta dambena waa la jeray saddexda goorna caamilkii waxba kamuu bedelin sababta oo ah mebnigu waa maxay waa maa lazima xaalatan waaxidatan mayna intaasun tajidu baa kuu timiday waad ka dheregsantaha sheekh wajada oo bimanaa asaaba ah, hal mafcuul bay qaadataa wajado oo bimacnaa calimiina laba mafcuul bay qaadataa soo saama aan jirin wajado bimacnaa asaaba hadday tahay manta mafcuul uga dhig mulaazimatana xaale wajado bimacnaa calima haddii ay tahayna labadaba mafcuul uga dhigde fatajidu waxaad heli man man baad heli mulaazimatan xaale ay tahay baad heli manad xaale fatajidu waxaad ku ogaan man man waxaad ku ogaan mulaazimatan mid laazimaysa inay tahay baad ku ogaan mina mafcuulkeega labaadaan lisukuni sukun laazimaysa fi laxwaali axwaasha dhexdeeda la sukuniyo axwaasha athalaatati saddexdaa waa xaalatu rafca xaalatu nasba xaalatu jar wkada taqulu ay wataqulu waxaad odhani qawlan qawl baad odhan qawlka oo kada ay mila da madkuurkan la sheegay lamid madkuurke sukuun baa loo laazimay saddexda xaaladood bade ka kamaalkaagu waa imisa wa kam imisa cabdan min cabdin addoon baad maragta mulkiday wa bikam dirham imisa dirham ayaad ishtarayta kusoo iibsatay fa laftatukam laftatukam fi lmithaali mithaalka dhexdiisa xaalad ay ahaatay mithaalka alawali hore awal imik laga soo sheekeynaya waqti musannifka eebtoomaade alawali hore fii mawdici rafcin rafca mawdiceed bay ku sugnaatay bilibtidaai ibtidanima lagu rafciyo cinda sibawey sibawey agtiisana ibtidanima lagu rafciyo wa cala alkhabariyati khabarnima lagu rafciyo cinda alakfashi akfash agtiisana khabarnima lagu rafciyo wa fi thani ay wa fi mithaali mithaal dhexdii xaalad ay ahaatay mithaalka athaani ee labaad fii mawdici nasbi nasba mawdicii bay ku sugnaatay cala mafcuuliyati mafcuulnima lagu nasbiyo bilficli ficil lagu nasbiyo alladii ficilka sabata wastaqarna sugnaaday bacdahaa kamta dabadeed sugnaaday wa fi thalii wa fi lmithaali mithaal dhexdii xaalad ay ahaatay mithaalka athaaliti ee saddexaya fii mawdici khafdin khafda mawdicida ku sugnaatay bilbaai ba lagu khafdiyo wahiya wahiya kamti saakinatun mid reeban weeyi fi laxwaali axwaasha dhexdeeda mid reeban weeyi axwaasha athalaatati saddexda rafcan wa nasban wa jaran sukuunan sukuun mid reeban weeyi sukuunka oo kamaatada ay ka ru'yatika aragtidaada lamida waabad arkaysaa bu ku leey waxaa lamid oo iyadana sukuun lagu binanaya saddexdii xaaladoodba hee kam kam ee kamtu labun bay noqon jirtay ya wajrud bikama kunta canhu mukhbira mucadiman liqadrihi mukahira taqulu kam maalin afaadatu yadi wa kam imaain malakatu acbudi soo xariiri ma oran waa intii ka hortaale wey taasi waa tii khabariyada istifaamiyaduna maxay ahayd ya mahay daba iga fakata anige ya wa kam ida wa kam idaa ji'ta biha mustafhiman jarad cala idaafati mustawliya saasa waaya u fiirso labadaa mid un bay noqon ama waa istifaamiya ama waa khabariyad ama waa istifaamiya ama waa khabariya mana labadaas una hesha labadaa kama baxa kam luqa alcarabiya dhammaanteedba u fiirso haddaba inta goorba waa la reebaya buka sukuun xaalatu rafca xaalatu rafca wuxuu ka soo qaatay ka maaluka ka waran sheekh ka maalku waa la sku haya ceraabkeega haddaba caawad ka dharagsantayo ka maalku waxa isku haya macalin iyo ardigii ya siiba wey waa macalinkii akfashna waa ardigiisii sibawey wuxuu leeyahay kamtu waa mubtade maalukana waa khabarkii sababta oo ah asalku waxa weeyaan mubtadun inuu halkiisa kusugnaado khabarku inuu halkiisa kusugnaado waa ki ina maalig yidhi e wlaslu fi lakhbaari an tuahara wajawasu taqdiima id la darara soo ma marka sibawey wuxuu leeyahay kamtu waa mubtade mubtaduna waa marfuuc de muna marfuuc ahayn waka maalukuna waa khabarkeegi akfasho ardigiisi waa saciid bin mascade weeyaane wuxuu leeyahay isna mayane kamtu waa khabarkio soo taqadumiyo sidaaratu kalaam bay leedahay maalkuna waa mubtadiyo muahara kaan doodidba ka dhigko khabarkuna muna marfuucayn mubtadina muna marfuucayn labada goorba he waa marfuuc haddana marfuuc iyadoo abaa ah la yidhaha mabniyun cala sukun fi maal rafi noqonaysa misle bane wa kam cabdan maragtana la kam cabdan maragtana waa mabni iyadna marfuucnimada kala mid maha ada iska ilaalide waa mafcuul muqadama iyado oo yaa iskale maragta cabdina waa tamyiiskii soo ma muxuu jira mansuub haddana sukun ba lagu mamniyun cala sukun fi maal nasba wa bikam dirhamin kamtani waa maxay waa istifhaamiya ba baa lagu jaray soo ma dee majruurka waa la hoos dhigi jiray soo ma sukuun baa lagu biniyey waa fi maali jard fi maali jar wey saddexda goor mana sahin lafta tukan bu ku yidhi tusaale hore tusaale hore waa ke waa ka maaluka dee soo ma mawducu rafci u yaallaa ibtidinimaana lagu rafciyey siibawahi agtiisa khabarnimaa lagu rafciyey afash agtiisa laba goor baa marfuuc mawdica labaadna mawdica labaad waa mawdice waa kam kam kam cabdan malagta sawmaa mafcuulnimaa lagu nasbiyey oo ficilka ka dambeeya ama ayaa nasbiyey mawdica saddeaad waa mawdice bikan dirhamin ishtarayta soo maa mawdicu yaalaayo ba lagu khafdiyey inta goobana way reeban tahay aadba waad aragtaa bu waa intaa qabtaa mayna walamaa dakartu markaan sheegay buuri ihi sheekhu almabniya kii la bineynaya markaan sheegay cala sukuni sukuun lagu bineeyey mutaahiran